الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كالنيل خير نائلين فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة والثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي واغسر أو اشمم فثلاثي نعل عينا aynan wahdumun jaaka buuxan faxtumil wain bishaklin khiifa labsun yujtanab wamaa libaaca qaad yuraa linaxwi xaab annaa'ibu can lfaacil hada maxalu annaa'ibu kii wakiilka ka ahaa can ilfaacili faacilka kii wakiilka ka ahaa haadaa maxaluhu wa mabxahuhu meeshii lagaga hadlayay weeyi waxaynu soo qaadanay faacilka iyo axkaamtii faacilka ku tacaluqaysay oo ahayd sagaal xukun sagaalka xukun sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu matniga inoo saaray toddoba ka mid a laba ka mid ana waa ka tegey laba ka mid ana waa ka tegey halkana sheekhu raximah tacaala waxa uu ka gudagelayaa naaibka kii ka ahaa faacilka saasaana fiican tartiibta maadaama faacilkii uu soo sheegay in uu sheego waxaan faacilka wakiilka ka noqon karaya waxaynu odhanaynaa wahadihi alcibaaratu hiya wlaa waaqsar waashmal cibaaradan ayaa ka mudan kana gaaban kana shamlin badan musanifiinta bar midii cibaarooyinka ay cabiraan ee ah almafcuulu aladii lam yusama faaciluhu waayo cibaarada taas ah waxa ku cad keliya mafcuulu bihigii inuu naaib noqonayo cibaaradan laakiin a ah naaibu can ilfaacili waxa soo gudagelaya wixii naaibka ka noqonayo faacilka oo darafkii iyo jaariy majruurkii iyo mafcuulubihigii iyo kuwaasa soo gudagelaya xitaa waxa soo gudagelaya oo uu shamlinaya tacbiirkaasi mafcuulka labaad ee baabu acaa wakasa way soo gudagelayaan laakiin tacbiirka hore may soo gudagelin waa talabaada way ka gaaban tahay cibaaradan way ka gaaban tahay oo say uga gaaban tahay annaa'ibu can ilfaacil iyo almafcuulu ladii lam yusamo faacilu de idinba odarka sameylata tanaa ka gaaban cibaaradanaa ka gaaban wayna ka shamlin badan tahay oo sida aynu tilmaannay waxaa soo gudagelaya nawaabtii oo dhan cibaaradan cibaaradaa kalena waxay gaar ku ahaanaysaa un mafcuulu bihiga saa darteed fiican waxaana u horreeyey baa la yidhi cid tacbiirsa oo cabirta maxamed ibnu maalik ah, raximahullah wuxuu yidhi sheekhu yanuubu waxaa naa'ib noqonaya mafcuulun bihi mafcuulun bihi baa naaib noqonaya can faacilin faacil buu naaib ka noqonayaa fii maa kii dhexdiisa ayuu naaib kaga noqonayaa lahu ay istaqara aw habata lahu ay lilfaacili faacilka u sugnaaday wadaalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyi aad ku qawshid niila waxa la gaadhay khayru naailin ku la gaadho kii ugu khayrka badnaa aacilka waa la ada xadfitaanka aacilka la xadfayana aqraad baa keenta aqraadaasi naxwiyiintu ma taabtaan waayo ma aha mawduuc iyagu ay ka warramayeen balaaqadaa lagaga warrama lidaalika waxay sheegaan faacilka in la gooyo aqraadda loo gooyaay lafdina waa noqon karaa macnawina waa noqdaa lafdiga waxaa ka mida iijaaz hadal gaabin in hadalkii lasoo gaabinayo waxaa ka mida sajciga in la wanaajinayo sajciguna waxa weeyaan waa waxa aan gabay ahayn laakiin haddana he isku sar jaran baa la dhaabaa ya man aabat sariiratuhu xumidat siiratuhu ee gabay maaha haddana way isku sarjarantahay man aabat sariiratuhu qofkay iyo niyadiisa iyo xagga hoose ay u wanaagsanaato xumidad siiratuhu dhaqankiisa la mahadiya ya hadday hoostaadu wanaagsan tahay ya korkaaga kalkaaguna waa wanaagsanaanaya way isku xidhan yihin moogta haddii laakiin hoose aysi tahay xagga sarunbay ka muuqanaysaa la soco haddee la odhan ee xamida naasu siiratahu haddii la odhan ka waran dee sajcigaa jabi lahaa lidaalika sajcigii baa la wanaajinaya aqraadda loo gooyo waxaa kamida ah tasxiixu nadmi in nadmiga la tasxiixinayo oo haddii saa la odhan waayo oo majhuloo binayn waayo nadmigiibaa jabaya maxaa ka mid a ah? culliqtuhaa caraban wa culliqat rajulan hayrii wa culliqa ukhra daalika arajulu bayt shacirkaasa ka mid a ah. culliqtuhaa caraban waa baxarbasidka taqaanin de culliqtu waa lay jeclaysiiyey buu yidhi haa gabadhi caraban si sooboodaa lai jeclaysiiyey oo aanu kas ahayn si aan qasad ahayn wa culliqat waxaa la jeclaysiiyey bu yidhi iyadii rajulan nin oo hayrii aniga aan ahayn wa culliqa waxaa la jeclaysiiyey buu yidhi ukhraa mid kale daalika ka arrajulu ninka wuxuu yidhi anugu iyadan ka daba dhacay buuidhi iyaduna anigaba ima ogolee mid kale ka daba dhacday kaa kalena iyada kamuu daba dhicino tu kalaa kasii daba dhacday waa iswada haysta sooma aragtan culliqtu waa la jeclaysiiye buu yidhi haa iyada caradan si soo boodaa wa culliqat waxaa la jeclaysiiyey rajulan rajul rajulka oo hayriya aniga aan ahayn wa culliqa waxaa la jeclaysiiyey daalika kaa arrajulu ee ninka ana ukhraa mid kale ayaa la jeclaysiiye bu wax wada haysta haddii la ohan laha hadduu odhan lahaa callaqanii hallaahu hadduu saa odhan lahaa dee nadmigaa jebi lahaa sooma muna nadmigu jabeen saa darteed majhuul baa loo bineeyey waxaa ka mid ah macnawi lilcilmi in loo gooyo wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaa kamida in jahli loo gooyo suriqa almataacu waxaa kamida ibhaam sida tusudiqa calaa miskiinin waxaa kamida in tacdiim loo gooyo waxaa kamida mafcuulubihiga in lala xidhiiriyo xidhiirin lala xidhiirinayo in la nacayo mafcuulubihiga in lala xidhiiriyo sida khuliqa khinziiru oo kale khalaqa allaahu lkhinziira khuliqa alkhinziiru faacilkii isku xigsadaan baa diidantahay taxqiir waa la xaqirayaaba ducina cumaru cumar baa la wareemay waa la waa maxay dhacana abululuata cumar bn khaaab soma ya inaga tuur isaga kolkaa taxqiir kolkaa maxaa la odhanaya ucina cumar un baa laodhanaya ucina cumar baa laodhanaya markaa kuwa yogaasaa ka mid ah haddaba culimo axkaamtii faacilku lahaa soo garan maysan axkaamtii o dhan baa la siinaya hay cabdifatax xukunkii ugu waray halka lagu sheegay ya halkee lagu sheegay alfaacil aladii ka marfuucay ataa xukunkii labaad halkee lagu sheegay farxaan muxuu xukunkii labaad wa bacda ficlin faacilu fain dahar fahwa wailaa fadamiirun istatar waaya shamsdiin xukunkii saddexaad xukunkii saddexaad halka lagu sheegay wa bacda ficlin faaciluun fain dahar aduu xukunkii labaad ba sheegtay xukunkii saddexaad fahwa wailaa fadamiirun istatar an yakuna madkuur cabdisalaan xukunkii afraad wajarid ilficla idaa maa usnidaa haya xasan xukunkii maxaan soconnaa shanaad waa la soo sheegay waayahay waayahay haye magacay kuma cabdi cabdixakiim haye halkaynu ku sheegnay halkaynu ku sheegnay xukunkii shanaad waayahay nasir halkaynu ku sheegnay ويرفع الفاaعل فعلا أضمرa كمثل زaيد في جawاaب mن قرا adag kugu soo noqota adna xukunkii لaad halkaynu ku sheegna وtاء تأنيiثi tl الماضي إdا كاna لأنثى كأبت hind الأdى فرxaan xukunkii u dambeyey my halkaas waa اxtiraaزaad kalen ka hos shuruudii wen may halkaynu kusoo sheegna baydkebdillah masaxiibka gacanta e may haye wاlaslu fi اlfaacili an yatasila wاlaslu fi اlmafcuuli an yanfasila bas de waa axkaamigi ma doonaysa aniga caawad waayo halkaasaad kugu soo sheegtay axkaamtii faacilka gurada ka wada haysaamo maasha allah axkaamta faacilkaynu akhrina soo sagal mayna soo intu maynaan akrin de intaasun baa xukunaysna de kasoo laqmado dhegeyso marka yanuubu waxaa naaib noqonaya mafcuulun bihi baa naaib noqonaya can faacilin faacil buu naaib ka noqonaya fii maa xukunkii dhexdiisa ayuu kaga noqonaya lahu ay habata lahu faacilka u sugnaaday tirisan soo ma garanaysiin taasuu kaga noqonaya axkaamtaas isna yeelanaya wadaalika tusaalihii kainuka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyi waayo kaaftani mar waxay gashaabaan idin idhi qawlun urixa wa baqiya maquuluhu intaa wanaad xifsidaan meel kastood ku aragtid niila waxaa la gaahay khayru naailin baa la gaahay eeg naail maanta waa ismi faacil lakin maxaa loo jeeda ismi mafcuul niila waxaa la gaaray khayru naailin ku la gaadho he kii u khayrka badnaa asalku muxuu ah naala zaydun khayra naailin bay ahayd kadibna zayd baa la gooyey kadibna maxaa la yidhi niila khayru naailin mafcuul bihii baa booskii soo fadhiistay intaa maynahayn faacilkii mise shay baa rafcin jiray haye haye faacilkii mise shay baa rafcin jiray toban kanma tobankii baa rafcinayay may ku dheganaada imikaba faacilka maxaa rafcin jiray toban bay ahayn ya ismi faacil اسم مفعولة اسم فاعل صفة مشبهة اسم تفضيل أمثلة مبالغة مستر اسم مستر اسم فعل أمثلة مبالغة ظرف يجاريو مجرور كان صدح كليا الله بالاسكو وافقسين منه والاسكو خلافسين يبا فعل كان مغير الصيغة كودي إيه اسم مفعول ما أنا الله باين waxa la isku khilaafsan yahay masterka an iyo ficilka laga soo dhalaaliyo oo saddex qawl ku jiraan wal asaxuna uu leeyahay ka saddexaad uu leeyahay waa sax inuu rafcin karo masdarkaasi saddexda kaliya rafciyaba naayib faacil hadaydiin saddexda kaliya rafciyaba waa ficil mughayir siiqa iyo ismi mafcuul iyo masdar laga dhalaaliyo an iyo ficil ka dambeeyo isku khilaafsan yahay sida saxiixaana waxay leeyihin waa rafcin karaa saddexda kaliyaba weeyaan intaa ma isla ka soco marka haddaba mata maadaama aynu halkaa marano oo aynu nidhi naaiba faacilku wuxuu leeyahay axkaamtii faacilku qaadan jiray dee faacilku guri buu deganaa naayib faacilkan inaynu guri cusub dhisnay wayaan sooma faacilka gurigiisu qasrin mashiid bu waa la adkeeyey soo maha naaib de lamid yuuna noqonina maxaan samaynana laabudda min tagyiiri siiqa siiqada inaynu bedelnaay waa lagama maarmaan siiqada see loo bedelaya toddoba xaraka lagu bedeli jira toddobadiiba laamiyahaaynu kusoo qaadanay idinkaa laydinka fadhiicao toddoba xaraka laga bedeli jiray isbedelkaasi toddoba xarako ku iman jiray ya waaya soo samaynde toddobadii xarakunbaa la maraya de wax toddobada xarako inaani fi wli wnaani fi aaliihi wnaani qabla aakhiri wawaaxidu fi aaniyi ma intaa jir toddobadii saasa loo qaybsadaba mawax adag baba toddobaduba intaasay ahay halkan uu kaga warramaya haddaba eeg sidii loo bedelay ha iska soconno haisandatirinun maadaama isku ukun yihiin siiqada u kala bedelan haddaba sheekh ya siiqada ayaa he u kala bedelan waa tan qaabka loo bedelayaana wuxuu yidhi sheekhu fadmuman nuunu tawkiid khafiifo weeyaan fadmuman god oo god awalalficli ficilka awalkiisa god muطlaqan xaalo uu yahay awalkaasi mid la sii daayey ama muطlaqan xaalo u yahay ficilkaasi mid la idlaaqay bimacnaa sawaaءn kaana maadiyan aw mudaarican ama maadi ha noqdo ama mudaaric ha noqdo hal yubna almru lilmafcuul la laa yata'ataa wa amru amarka labaa loo qiiman jira amrun bisiiqatihi suuragal maaha in loo bineeya laakiin amar biayri siiatiha walyudra zaydun waa laska ohan karaa walyudra zaydun zayd hala garaaco waa amrun bisiikati baa loo jeeda markaa ficil maadi iyo ficil mudaaric unbaa loo bineeyaa mafcuul oo muqayaru siiqa noqda ficil amaro bisiiqatihi ma noqdo laa yataata suuragal maaha misla fanaynta fadmuman god oo god awal alficli ficilka xarafka u horeeya mutlaqan xaalo uu yahay awalkaasi mid la idlaaqay oo sawaaun kaana maadiyan aw mudaarican ama maad ha noqdo ama mudaaric ha noqdo waksir kasri alxarfa xarafka kasri xarafka almutasila la xidhiidsaday biaakhiri aakhirka xarafka la xidhiidsaday kasri fii ficlin ficil dhexdii ku kasri ficilka oo mudiyin maadiya wadaalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye aad ku qawshay wusila waxaa la gaadhay almaqsuudu maqsuudkii baa la gaadhay wajcal yeel hu maa qabla alaakhir kuu noqonayaaye min mudaaricin xaala kwnihi min mudaaricin xaalada uu mudaaric ka ahaaday qablalaakhirkaasi munfatixan ka yeel mid fadxismaya oo kor dhigmaya wadaalika tusaaluhu kainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a yantaxii waa cuskanaya yantaxii wuu cuskanaya yantaxiiga almaquuli la odhanayo fiihi dhexdiisa yuntaxaa waa la cuskanaya halkan sheekhu raximah llah taala waxaala kagama warramayo yonadinku adkaan maskaxda soo jeediya maadaama oo labadii ficil ay isku dhexgelmayaan laabudda min takyiiri siiqa marka ficilka mafcuulka loo binaynayo in siiqadii la bedelaa lagama maarmaana siiqada see loo bedelaya ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaadee ficilka awalka god ficilka awalka god hadduu maadi yahay qablalaakhirkii hoos dhig hadduu mudaaric yahay qablalaakhirkii kor dhig kunoqnoqosho mala sheegtay maxaad iska daaleen tusaaluhu raaci waa saala waayadii oohe faacil loo dhisay soma bal haddaba muqayar siiqe ka dhig wu awalkii god qablal akhirkii waalkee asaadu saadkana hoos dhigun maxaad odhan wusiila haye muaaric baa noo yimid soo maaha intaxaa muaariceegi muxuu ahaa musaba musamaa yantaxii soo saama yantaxii eeg waa musamihii markaynu majhuulinayno awalka god yudhe qablal akhirkii me alxaa umanaan xaadana kordhig maxayna odhan yuntaxaa wax adag baa ku jira marka halkaa muxuu ku sheegay labadii xarake qablalaakhi hiddadii baad haysataa sheekh alkasratu walfatxatu waa kasro oo maadi uu leeyahay iyo fatxo oo mudaaric u yeeshay awelkiina hal baad u haysaa waa damo ay wada leeyihiin fadmuman god oo god bui sheekhu awalal ficli god walmutasilay walaakhira bilmutasil aakhirka la xidhiidhsadana hoos dhig fii ficlin ficil dhexdii ku hoos dhig ficilka oo mudiyin maadi a wadalika tusaale kaanunka qawlika wasilin maqsuudi maqsuudkii baa la gaadhay wajcal mafcuulkiisa koowaad hu iyuu noqonaya qabla alaakhirka u celi wajcal ka yeel hu qabla aakhirka min mudaaricin xaala kwnihi min mudaaricin xaalada uu mudaaric ka ahaaday qabla aakhirkaasi munfatixan ka yeel waa mafcuulkii labaad mid fatismaya oo kordhigmaya wadalika tusaalika inuu ka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyi yantaxi waa uskanaya yantaxiga almaquuli la odhanayo fiihi isaga dhexdiisa la odhanayo kolka majhuul loo binaynayo yuntaxaa waa la cuskanaya kasoo wthaniya taaliyat almuaawaca kalawal ijcalhu bilaa munaazaca wthalit aladii bihamsi lwasli kalawal ijcalanahu kastuxli wajcalta qaadada wajcal yeel alxarfa xarafka xarafka athaaniye ee labaad aaniga ataaliye ee la xidhiidsada ay huwa aanigu taa almuaawacati muaawacada tadeeda la xidhiidsada kalwali ay kaainan kalwali kal xarfiwali xarafka hore mid lamid a ah ka yeel ijcalhu ka yeel sidaa bilaa munaasacati muran la'aan wajcalanna yeel oo yeel haalialficli ficilka aalidkiisa alladii ficilkaasoo ubtudia lagu bilaabay bihamsilwasli hamsulwasli lagu bilaabay kalwali ay mil awali awalka mid lamid a ah ka yeel ijcalanahu ka yeel oo ka yeel wadaalika tusaalihii kaanuunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyi ah ustuxliya waa la macaansaday ama ustuxliya waa la isqurxiyey waaya halkan waxaanu kaga warramanaa ficilkii loo bineeyey mafcuulka haddee lagu bilaabo taaulmuaawaca taaulmuaawaca misaa lagu bilaaban jira talo ya waayahay taalmutacam sa lagu dhan jiri ya imse ficil baa taalmutaabaca geli jirta awsaantii qiyaaska day shogaa igo keliya saddex ficil weeyaan waa saddex wasanba waa rubaaci lagu daray hal xaraf daxraja siyaadta daxraj tafaclana mana fuaan ulaaiga lagu daray laba xaraf mise wasan bu qiyaasulaa an dhade an mana qiyaaslahaan jirin shantaa saddex maxaa lagu bilaabi jiray hamsatul wasli labana maxaa lagu bilaabi jiray taba mutaabac maa lagu bilaabi jiray dee labadii ta lagu bilaabi jire soo qaado maxay ahaayeen tafacala iyo tafaacala labadaa ficil maynahan labadaa wasan maynahan dee labadaa wasan iyo xabadan rubaaciga uken mase weyn saddex keliyaba weyde markaa ficilka tawalmutaawacaha lagu bilaabay maxaad samaynaysaa ya ficilka tawalmutaawacaha lagu bilaabay awalka xarakadii aad xarakaysay awalka maxaa la samayn jiri waa la godaya ama aanigana waa loo raacinaya xarakada awalka iyo xarakada aaniga labadaba waa la daminaya tusaaluhu waa maxay tadaxraja ka waran imika tadaxraja waa iyadii oo maxay mabniyun lilfaaciliya bal mabniyun lilmafcuuli ka dhig ya tu tuduxrijamana waa la wilaanwiliyey tuduxrija eeg awalkii waad goday ma aanigii waa halkee dee daalka laftiisa marayn dee daalka lagod tada maxaad ohan tudux rija tudux rija takasara ka waran tafacale weeyaane tukusila takaafala ka waran waa tafaacale ya tuguufila mar saddexdii wasanba intaasunayn saddexdii wasanba waa kuwa waaya sababtuna waa maxay sababta loo keena maxay ahayd iltibaas baa laga xabsan jiray soomaan maan iltibaas laga baqi jirin ya iltibaas baa laga baqi jiray waayahay taana sarfiga nugu soo qaadanay de waxba halkan uma bixi mayno sarfiga nugu soo qaadanay iltibaas baa laga carari jiro waxaa loo keeni jiray maxay khoofan min aliltibaas waayahay taas waa taa marka maxaad kala mid dhigaysaa haddee ficilkan lagu bilaabay taawul mutaawacaba maxaad samaynaysaa raaniga la god raaniga hee la god maxaad odhan tadaxrajat duxrija tacalamat culima takaafala tuuufila taqaatala tuquutila soo warku ma caddo waaya tacallama tacallama amarkeygu muxuu noqonayaa tacallam falaysa almar'u yuuladu caalima tacallam sooma ya tacallam oo amara iyo waxa isku ekaanaya ficilkii maadi marka he la waqfiyade oo waa maxay tacallam baro iyo tacalam maxay ahayd ya tucullim dhade tucullim alcilm cilmigii la bartay taas mina majulayn markaa taa maxaa lala godayaa taaniga iyada lala godaya markaa iltibaaskaasa laga araray marka haddee ficilka tawlmutaawaca lagu bilaabo xarafka koobaad waad godaye taaniga un la god waa maadi marka tucullimo wey tuquufile wey haddee lagu bilaabo ka warrama hamsatulwasli hamsatulwasli maxaa lagu bilaabi jiray hamsatulwasli waxa lagu bilaabi jiray waa khumaasi iyo sudasin sooma waa khumaasi iyo iyo sudasin sooma maxaa la samaynaya marka maxaad la godaysaa isaga aaniga maxaad la godaysaa awalka aalikaad la godaysaa maxaad la godaysaa awalka aalikaad la godaysaa waa maxay istakraja ka warram awalka god us aalikii me waa tadama stukri jadad istakfara ka waran istukfira ictadala ka waran uctudila infasala ka waran unfusila meel saasu noqonayn ila hamsatul wasli baa lagu bilaabe saas uu didsa marka waa khumaasi iyo sudaasi marka ficilka haddii hamsatul wasli lagu bilaabo waxaa lala godaya isaga thaalidka xarakadii aanigana waynu qaadanay oo waa damo eeg hal xarako keliya aaniga degto xabadiina waan haysanaa waa damo aalidkana hal xaraka inu haynaa halkaa xaraka waa maxay waa damo mid keliya kuu dhimanba qablolakikina waan soo dhamaynaba soo warku ma caddo waaya raabkuna wuu iska fudud yahay wajcalta dambe soo ma argaysid ayaad soo qaadanaysaa athaniya iyada ayaad mafcuul ga dhigaysaa ataaliyana waa sifo taa almutaabacati yaa mafcuul u haysta ataali waayo ataali waa ismu faacil ashan ku jirta waa mawsuulkii ismiga ahaa faacilkiisina waa damiir mustatir oo huwa aaniga u noqonaya taa almutaabacatina isagaa nasbiyeyba waa mafcuulkiisii ataalidan misle fanaynta wuxuu yidhi wajcal yeel alxarfa xarafka xarafka athaniye ee labaad aaniga ataaliye ee la xidhiidha huwa aanigu taa almuaawacati muaawacada tadeeda kalwali ay kal xarfiwali xarafka hore mid lamid ah oo kale ka yeel ijcalhu ka yeel bilaa munaasacatin muran la'aan sidaa uga yeel wajcalanna yeel oo yeel haalialficli dhe ficilka aalidkiisa alladii ficilkaasoo ubtudia lagu bilaabay bihamsilwasli hamsilwasli lagu bilaabay kalwaliye mil awali ka hore oo kale kala mid dhig ijcalanahu ka yeel oo ka yeel wadalika tusaalihii kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyi ustuxliya waa la macaansaday ama ustuxliya e waa la isqurxiyey ficilku waa istaxlaa sooma maxaad ohan mahaddigiisii ustuxliya ugatada iktadara uktudira ya halkaasu dabagal wsir wishminfaa ulaatihi nucil cayna wadamun jaka buuca faxtumil waksir niyow kasri aw ashmim ama ishmaami faaa ficlin ficil fadii ficilka oo ulaaiyin ulaai loo nisbeeyey ulaaiga oo u cil la iclaaliyey kuwa ulaaiga caynan min jahati cayn laga iclaaliyey wadamun godaalna jaaa waa yimiday huwa damuhu ka buuca buuca oo kale xaaladu yahay muu yimiday faxtumila waa la aqbalay huwa damaha waa la aqbalay halkan muxuu ka gudagelaya wuxuu ka gudagelaya halkan wuxuu ka gudagelayaa ya ficilka ulaaigaa ah. ee weliba ah, muctalulcaynka ee welibana mucalka soma laaliyide ya fadiisa saddex xarakaa ku banaan marka majhuul loo binaynayo ficilka ee ah muctalulcaynka ee ah mucalkade ficilka saddexdaa shardi laga helay fadiisa maxaa ku banaan ya saddex wej ku banaan saddexdaa wej maxay aan jireen luqatulfusxa lua alfasiixa iyo lua adaciifa sansrifka kuso marnay lua alfusxa maxay ahayd hiy alkasra luqatulfasixana maxay ahayd hiy alishmaam luqatu daciifana maxay ahayd adamatu waa kisba ku yidhi faxtumila waa la aqbalu ku yidhaag waa la aqbal intuu dama soo sheegu adana ku yidhi faxtumila waa la aqbalu ku yidhaag ya daciifnimadeedu halkaa kugu ishaaraya mogta markaas saddexdaasaa kugu banaan ko inaad kasrisid ood maxay tirahdid qaala majruubene qiila waa la yidhi baaca majluubina biica waa la gaday waa la iibiyey saasaad ohanaysaa biica qiila saxiix walala waaya dee asalkiina buyica iyo quwila iyo de intaa waad kasoo gudubtaan bay la tahay waaya baydkan uu soo daliishaday xiikat calaa niirayni id tuxaaku takhtabitu shawka walaa tushaaku mare adag buu ka sheekaynayy waa baxurajiste mid kasta ma lagugu dhawaaqa xiikat waa la tolay buu yidhi hiya maradii calaa niirayni laba qori dushood baa lagu tolay id waktibaana la tolay tuxaaku la tolayey takhtabiu waxay garaacaysaa bui maradaasi ashawka qodaxday garaacaysaa walaa tushaaku iyada lama qodxiyobu <laughs> muxuu ka way adag tahay oo lagu mudo qodaxda iyadaa jabaysaba lama qodxin karayo qodaxda iyadaas ka jabaysa o iska tegaysa bu ku leya xiikad waa la tolay buu calaa niirayni laba qori dushood baa lagu tolay id tuxaaku markii la tolayey takhtabitu waxay garaacaysaa ashawka qodaxday garaacaysaa walaa tushaaku iyada lama qodxiyo oo qodaxdu ma mudi karto iyada qodaxdu iyada he ma mudi karto waaya waa ikhlaasu dami iyo damadii oo la khaalis yeelo damadii maxaa lagu samaynaya damadii baa laga dhigaya khaalis waa maxay tusaalu muxuu noqonaya uul iyo iyo buuc weyan waa uul iyo buuc uul iska godasa de yadini maxa ugadoomeysaa dee wow bay noqonaysaa iyo buuc yadii maxa ugadoomtay kolka hore iil iyo bicaay dee wow bay noqotay sheekow ile damaa ka horeyse uul iyo buucay noqotay y taasna waxa weyan waa damadii layta wahal yanfacu shayan laytu layta shabaaban buuca fashtaraytu layta layta layta layta labada layta isla qaado labada fadxisan ma arkaysaa sheekow laytada hore maxay doonaysaa shabaaban bay ismiga uhaysataa laytadan dambana maay waa muakid way adkaynaysaa ma fahamtay inta dambana jumla itiraadiyade shabaabanna waa ismigeygi buucina waa khabarkeegi masla fahni wa hal yanfacu shayan laytu laytusan dambeyay faacil tahay yanfacu bay faacil tahay istifhaamtuna waa istifhaam inkaariya shayana waa mafcuulun mutlaq layta layta shabaaban alla dhalinyarnimo buuca miyaa la fashtaraytu aan soo iibsade wa hal yanfacu ma tarayaa laytu layti shayan wax ma taraya laytu wax ma taraya laytu wax ma taraya waa maya weyde laytu maxay tarada maxalsheedkana maad garanaysaan waa buuca wey buuca wey ka u dambeeya waa ishmaam ishmaamku waxa la laxadda lilacmaa baa la dhaha ka indhamalihii ihi dheefkuma le de arkayo sooma marka waa maxay waa inaad dabnaha soo yuubtid kadibna aad dib u guratid ya iila iila dabnahaad soo yartaabaysaa baad si dam wax ku dhawaaqaya haddana dib dib baad uguguranaysa iila waa ishmaam wey saxiix walala saddexdaasa markaa ku banaan saddexdaa ayaa ku banaan haddee ficilkuu yahay ficil hulaaia oo weliba muctalulcayna oo weliba mucal ah oo la iclaaliyey de illa waxaa jirta ficil hulaaia oo muctalulcayna lakin aan la ilaalin cawira ka waran cawira lama iclaaliya de waayo caarada caabtiba waa kaanasa moogta lama iclaaliya de cawira iyo sawidina saade waa kaanasa iyadna sawido madow isaato ti madaxtinimada u ekaanaysa moogta markaa kuwa ayaga lama iclaaliyo maxaa shardiga an yakuna alficlu hulaaiyan muctala alcayni mucallan de imnaki sarfiga inta ku soo marnay wuxuu yidhi wasir kasri aw ashmim ama ishmaami faaa ficlin ficil fadi ficilka oo hulaaiyin hulaaiya hulaaiga oo ucila la iclaaliyey huwa hulaaiga caynan mijati cayn laga iclaaliyey waa tamyiisa moogtahay tamyiis muxawal le an naaib alfaacil soo ma waayo maxaa yaad markii hore ucilat aynuhu saasuu noqon laha ucilat aynuhu saasuu ahaa wadamun waa mubtade maxaa u cunansiye in mubtade laga dhigo fii macradi tafsiilde wadamun damana jaaa waa yimide huwa damuhu waa yimiday ka buuca buuca xaalo uu lamid yahay faxtumila waana la aqbalay huwa damihi waa la aqbalay waa la aqbalay isagana waa la qaatay buu kuri waana taasaa u dambaysa luqadaasi ayaa ugu hoosayso waa daciif weeye wa in bishaklin khiifa labsu yujtanab wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xab wuxuu yidhi sheekhu wa in khiifa haddii laga cabsado labsun dheehgal hadii laga cabsado bishaklin bisababi shaklin xarako sababteed hadii labsi laga cabsado yujtanab waa laga fogaanayaa ay dalika shaklu shakligaa waa laga fogaanaya xarakada wamaa xukunkii habata u sugnaaday libaacay lifaai baaca baaca fadeeda xukunkii u sugnaaday oo min alugaati alaai luqooyinkii saddexda ahaaya qad yuraa waxaa loo ogaaday huwa maaga linaxwi xabbay lifaai naxwi xabba xaba iyo wixii lamida faadeedaa loo ogaaday war mislfan ya beytka muxuu ku tilmaamaya labada lab shadriga hore xukun buu kutilmamaya shadriga dambana xukun buu ku tilmaamaya waa maxay ficilka hulaasiga ee muctalulcaynka marka loo tiiriyo damiir mutakalim marka damiir loo tiiriyo damiir rafca damiir rafca marka loo tiiriyo iska dhe facalo waa la kala qaadaya sartii facalaso ma garanaysaan waa la kala qaadaya inay waawi yahay iyo iyo inuu yaa yahay haddaba faclo oo waawi sow qaala may ahayn bal qaala waxaad samaysaa qaala damiirkii la xidho damiir rafciy isagoo musamaa de waa soo celaalisa aayar kaga dhufay iminka saw qultu aayar may noqon ya haddaba majhuulu bine ya majhuul baa loo binanaya dacaa majhuul baa la doonaya le <laughs> qaala damiirki damiir rafcin waad la xidhiidhinaysaa ya waan fahnay ma eeg ficilkii ulaasiga ahaa ee muctalulcaynka ahaa marka loo tiriye mafcuul mafcuul ba loo tirniya mogta ya hadduu min baabi facalow yahay waawi iyo yahay baa loo kala tuuraya haddaba haddaynu qultu un idhaahno dee meesha iltibaas baa jira ma mabniyu lilfaaciliba mise oo mabniyu lilmafcuuli yaa kuu kala saaraya maad kala saari kartaa mana isku ekayn haddaba xarakadan keenaysa iltibaaska ka guur gebigeygaba ya xarakadan iltibaaska keenaysa waa maxay xaaladda waawiga dee waa damada dhe mina damadayn damada ka guur gebigeygaba kasre keen ama ishmaam kasre iyo ishmaamun ku banneen maxaad odhan qiltu waa la yidhi wey qiltu <laughs> ya qiltu baad odhanaysaa sheekh waa ka bixin qiltu dha ama ishmaami ishmaamkuna dee laa xadda lilacma weyan sooma diltmajhuul markaad u binaysa marka maxaad ohan diltubaad ohanaysa baaca ka warran adaba waay baaca yada una isla naqaanin maxay ahayd musfameegu saw bictu mu ahayn xarakadaa adaba iltibaaska keenaysa soo kasra maa maxaynu u guurin ayada damaynu maxaynu odhan buctu buctu waa lay iibiyey weyde waa lay gaday majhuulawal hore haddaynu bilan jirin imika u bine buctu dhe buctu dhe waxay noo timid bay facala eh, iyo facule iyo ficile facule maa loo bineeya horta majhuul looma bineeyi leyin culimada qaarkood waa laazimo looma bineylin culimada qaarkoodna waa caadi haddaba yada maxaa la samayn wado keliya mari jiran soma so hutu iyo qultum labadooda ma ahayn damay keenaysa iltibaaska damadu ka guur maxay noqon hutu iyo ultumaan ujeeda ka guurunta diltu iyo hitu dhade minasaa noqonin kasrunu guur ficilo ka waran iyadana dee ficilo labadaba iyadana hoosta la dhigay khiftu iyo niltu bay ahayd soma khiftu iyo niltu kasra maanta iltibaas keenaysa soma damba u guur khuftu dhade khuftu waa la baqdin geliye wey khuftu majhuul baad u binaynada markaa khulaasadu waa maxay xarakada keenaysa iltibaaska gebigeegaba ka guur maxaad guuraysaa xaraka aan iltibaas keenahayn marka hadduu facalaya waa kala qaadaya bu musanifku ra'yigaasu maray isagu facala hadduu ya waa la kala qaadayaayo waawi iyo yaai baa loo kala qaadaya waawiga xarakada keenaysa iltibaaska waa maxay waa damo kasro guur yaayiga xarakada iltibaaska keenaysana waa maxay waa kasro damo guur ya iltu iyo buctu way iskhilaafeen soo maarti waran kasraa keenaysa iltibaaska damo uga guur kuftu faculo waran damada keenaysa kasra wegu iltu waa inta shadriga hore intaasu kaga warama insha alla kolkaa dhegeysataan waad iska fahmi doontaa wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xabna muxuu ka wadaa baaca fadeeda maxaynu kusoo sheegnay imise imise xarakaynu soo tilmaanay saddex alkasru alkasratu wdamatu wlishmaam kasro iyo dami iyo ishmaam alkasru wadamu wlishmaamu soo intaa mayn saddexdaasaanu soo sheegnay saddexdii baa ku banaan ayade saddexdii baa ku banaan ayo ayade mudaacafka mudaacaf ulai munayn mudaacafka ulaiga ah marka majhuul loo binaynayo eeg mudaacafka ulaiga ah marka majhuul loo binaynayo fadiisa maxaa ku banaanaanaysa daacad fadeeda intii ku banaanayd baa ku banaanaanaysa soo saddex arka maynayn xaba u jeclaada sooma majhuul ka dhig xubba domadi waa saxde ama kasra ka dhig xibba ishmaamkiide ilaa xaba fatxadu waxa weeyaan waa musamihii xabba u jeclaada mn xubba iyo xibba iyo ishmaamkii saddexdaasa kugu banaanaya radda maxaad odhan rudda quraankay ku taala ruddat ilayna rudda rudda iyo ridda iyode ishmaamkii iyo ishmaamkii ya waaya xubba markaad leedahay dee tira ka warran mister ba u ekaatay wa inahu lixubbi alkhayri lashadiid mayna u ekaanin waa mister misterkii ba u ekaatay lixubbi alkhayri mister mayna xab xubilkhayr mn msterkgen msterkiiba ogaataa dalera ka waran ya yucayin musama maqaama maqaamka iyo macnaha kulba loo jeedo waxa kulba loo jeedo ayaa cayinaya iminka ficil baynu uga jedna markaana mster baan uga jednaa misla fahne marka muxuu ku tilmaamay intan labadan baytna muxuu ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay xarako sababteed haddii iltibaas uu ka dhalanayo xarakada waa laga guuraya iltibaaska keenaysa oo kale ayaa loo guurayaa facala waa la kala qaadaya iyada waawi haddii uu yahay xarakada iltibaaska uu ka dhalanaya waa damada ee kasra loo guuraya haddii ay facalyaai tahayna xarakada iltibaaska keenaysa waa kasrade damaa loo guuraya iyo ishmaamkii mid kasta loo guuraya ishmaam baa daba socda mislafan hadday ficilo tahay xarakada keenaysa iltibaaska waa maxay waa kasra e dama iyo ishmaamu guur hadday facuulo tao loo bineeyana xarakada iltibaaska keenaysa maahan waa dame e kasre iyo ishmaamkii u guur waa intaa shadriga dambana muxuu ku tilmaamaya shadriga dambena wuxuu ku tilmaamayaa xukunkii aynu usoo tilmaanay hulaaiga muctalulcaynka ee mucalka fadiisa xukunkii aynu usoo tilmaanay ee saddexda ahaa ku banee mudaacafka hulaaiga marka majhuul loo bineeyo fadiisa waa intaa so si fiican midaan fahmi wuxuu yidhi sheekhu waa in khiifa haddii la baqo labsun dheehgal haddii laga baqo bishakli bisababi shaklin shaklin hadda shiinka la fadxiyo alxarakatu baa loo jeeda wain khiifa haddii la baqo labsun dheekal haddii laga baqo bishaklin bisababi shaklin xarako sababteed haddii labsi haddii looga baqo yujtanab waa laga fogaanaya huwa labsigaa waa laga fogaanaya bimacnaa xarakadaa labsiga keentay waa laga fogaanaya wamaa xukunkii tabata u libaaci lifaai baaca baaca fadeeda xukunkii u qad yuraa in loo ogaada ayaa la arkaa huwa maagaa linaxwi xabayn lifaai naxwi xaba xaba iyo wixii lamida fadeeda inoogaada ayaa la arkaa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk